bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilah rabi اlcaalamiin wsala allah wslm alaa nabiyina mxamed wabacdu sidii aynu insha allahu tacala maalinka hore waan u ballansanayn barnaamijkii su-aalaha cashirka ka dambeeyey baynu insha allahu tacala bilaabanaynaa sidii aan maalin horeba nii tilmaamay runtii su-aalo aad iyo aad u fara badan ayaa imaaday su-aalaha marka wixii aynu ka gaadhno un baynu sheekha weydiinayna insha allahu tacala iyo sidii ay usoo kala horeeyeen waxaan baraarujin lahaa waxaa jira su-aalo oon anigu reebay su-aalahaas darsiguu sheekhu kulligu ku soo faahfaahiyey ma garanayo ardayda soo qoray ama jamaacada soo qortay ma cashirka ayayna fadhinin mise intaan la gaadhin bay soo qoreen su-aalahaas waxaa ka mid a su-aashii ku saabsanayd gacanta in la dhaqdhaqaajiyo anfarta in la dhaqdhaqaajiyo ma bannaantahay mise ma bannaana darsigaan kusoo dhex marnay faatixada arinta ku saabsan iyadana darsigaan kusoo dhex marnay marka su-aalo badanoo noocaas oo kaleo sheekuu darsiga kusoo lafaafiyey anigaa reebay insha allahu tacaala saa ula socda ardaydii soo qortay ama qofkii soo qorayba waxaa jirta iyadana su-aalo kale oan reebay waxaa ka mida su-aalaha ku yimid ijtimaacu alciideyn ijtimaacu alciideyn sheekha in badan baa la weydiiyey risaalada aan hayo o dhan buu ka qoray qolada soo qortay arday bay u badan yihiin risaalada aan hayo ayuu sheekhu ka qoray aad bay u faahfaahsan tahay baxi qayim oo aad u qiimo badan baa ku jira qofkii u baahan risaalada ha raadsada insha allahu tacala maxaa yeele nimankaas soo qoray niman arday ayay ogyihiin ijtimaacu alciideyn wakhtilaafu alculamaai fiihi ayaa magaceeda la yihahdaa marka ayagana risaalada ha ku noqdaan insha allahu tacala nimankii su-aashaa soo qoray su-aalaha kale su-aale salaadii ku saabsan iyo kuwo aan ku saabsanaynba waa isugu dhex jiraan laakiin waxaan usoo daynaynaa insha allahu tacala sidii tartiibkii ay igu yimaadeen insha allahu tacala marka raalli ahaada sheekh saa ugu horeeya maanta su-aasha koowaad waxay leedahay sheekh salaada ma lagu tukan karaa meelaha ay yaalaan sawirada iyo amaakinta waxyaalaha lagu ciyaara ay yaalaan ama salaadiiba wax kaa mashquulinaya u yaalaayey salaada ma ku ansaxaysaa meelaha noocaas oo kalea bismi illaah laba xaal aynu u kala qaadaynaa salaada la sheegay xaalad daruura iyo xaalat اlikhtiyaar daruura hadday jirto meel kalood ku tukata aada weydo ama cabsi ha diido ama roob ha kuu diido oon meeshaa sawiradu yaallaan meelaan ka ahayn aada weydo waad ku tukan kartaa taasna muran ma laha hadday tahay salaad ikhtiyaariya oo adugu aad khiyaar leedaho meesha doontaad ku tukan kartana waxaa wanaagsan meel sawir leh ama wax ku mashquuliyo uu yaalo ama ishaadu wax mashquuliya khushuucdaadii iyo qalbigaadi xuduurkiisa dhaawaca uu yaal inaan lagu tukanin baa fiican waa inay kusoo maray kitaabka dhexdiisana kusoo maray marka xaalatlikhtiyaarna waa sidaas oo salafku iyo culummadu ma ay jeclo mana suneeyaan meel sawir iyo wax ku mashquuliya sawaxan dheer iyo uu ka jiraad ku tukato meel degan oo wax ku mashquuliya uusan lahayn ayaa wanaagsan haddiise meel kale aad weydo waad ku tukan kartaa haddaad ku tukarto adoo meel fiican heli karay meeshii sawirka lahayd ama wax ku mashquulina uu yaalla aada ku tukatana salaadda way asaxaysaa ma burayso bilijmaac wallahu aclam jazaak allahu khayr khayr aljaza saa-iilka labaad wuxuu leeyahay sheekh imaam aan qur-aanka sixi karayn ma lagu daba tukan karayaa haddaan se aado masaajid kale oo aan masaajidkii deriska ila ahaa ka tago ma wax dhibaa ku jira saa-il kaloo su-aasha iyadana kusii daba socotaa isna wuxuu leeyahay sheekh waxaad sheegtay imaamka qur-aanka inaan loo furin ilamaa uu isagu aamuso haddii imaamkiiba uu aamusi waayo oo qiradii uu iska wato kuna baraarugi waayo islamarkaana uu qur-aan ka boodo maxaa la sameynayaa bismillaah laba su-aalood baa israacsan su-aasha hore ku saabsan imaam aan qur-aanka saxaynin ma lagu daba tukan karaa jawaabteedu waxaa weeye imaamka qur-aanka ansaxayninee laaximahaya laxnigiisa iyo laaxinka qur-aanka uu ku akhrin waxaa la eegahayaa ma laaxin macnihii aayadda bedelahaya laaxinka macnihii aayadda bedelaya ee qur-aankii bedelaya imaamku hadduu sidaa yahay lagu daba tukan maayo imaam kalaa la raadin kaasaa lagu bedeli inta asaga laga saxaayo carabka hadduu yahay laaxin aan macnihii iyo qur-aankii iyo aayadda aan bedelaynin waa lagu daba tukan khayr weeye waa la saxsiix carabkiisu waa la toosin labadaasay u kala go'daa masaa'idka intii laga tago mid kalema lagu tukan karaa taasay ku xidhan tahayoo haddii laaxinkiisiba uu yahay laaxin aan qur-aankii badelayn dhib malaha waa lala tukan lagana tegi maayo hadduu yahay mid bedelahayana in lagu daba tukadaba ma bannaano waa in mid kale la keeno asagana aan carabka laga toosiyo loo sax wixii la sixi karo masaajidana masjidka dariskaada kula ayaa xaq kuu leh xadiid baa ku timid macnaha iyada ah macnaha asaga xadiid baa ku yimid xadiid baa ku yimid wadaadana ay taxsiiniyaan wadaadana ay daciifiyaan laakiin jamaaca min asalaf bay ka sugan tahay masjidba masjidku kaaga dhow yahay yuu ka xaq leeyahay daris buu ku inaad asaga intaad dhaafto masjid kale aad aaddo ma bannaano inay duruuf kala jirtaba mooye oo imaamkii kuu dhawaaba mubtadica ama faasiq ah ama maxaanku dhaha masaajid kuu dhawaabaa jamaaco yar ka kalaa jamaaco weyn ayb howlo noocaas inaad xirisaan mooyee hadday masaajidu siman yihiin ka kuu dhowbaa kuu xaq leh taasi intaasaan kaga tegayaa su-aasha xigtay maxay ahayd imaamku waa inaga soo maray ilaa uu asagu istaago in loo furo ma wanaagsano say jamaaca min ahlicilmi ay ku tageen markuu asagu istaago ha loo saxo ha loo furo ha la joojiyo hadduu istaagi waayo oo uu joogsan waayo faraha laga qaadi asagu wareero oo celceliyo nagana sugi waayo waxna sixi waayo shib baa loo dhihi sidii qolyihii reegarsmsoo ldinoo sheekayde wadaadan qaraabana oo reegaarsu masaajidka asunna imaam ka ahaa ayaa qur-aanka aada u boobi jiray waa sida layga sheekeeyey wadaadka waan aqaanaa oo saaxiibbaan nahay laakiin anugu dacdada ma joogin laakiin wadaadaa ii sheegay qur-aankiibuu marka yuu boobaayo waa ninka qur-aanka aad u dareeriyu ahaa salaada subaxna wuu dheerayn jiray dhowr waaman la tukada waa arkay wadaad baa show ku dhibanaa ree ijaaro ah yaa ku dhibanaa aroortii dambe yaa aayad isku taagtay wadaadkii markaasuu celiyey oo celiyey oo celiyey dhaqaaqi weyday ninna daba taagnaa oo ninka ku dhibanaa ayaa wuxuu yidhi shub ka dhahaa haloo yaan loo sheegin isba waa la kari waayee shub ka dhaha buui isba waa la keri waayey wuu isuloobay inuu salaad ku jiro oo salaad subax la tukanayo imaamka xanaaqu u qabay baa la tegey marka shub ka dhaha buui isba waa la keri waa loo sheegay marka imaamka hadduu istaago waayo intaa waa iska kaftare hadduu imaamka joogsan waayo waa laga aamus markuu daalo asagaa inoo rukuuci doona markuu daalo isagaa inoo rukuuci doona waa calaa madhab aljumhuur sidaa wey madhab اlmaalikiya iyagu waxay qabaan saasoo kale haday dhacdo asalkooda iyo madhabkooda wuxuu keenayaa waa loo furi waxaa war aayaddu sidaa ma e sidaa iyo eh, sidaa weeye joogso istaag waxaan kuu sheegne ha ordini waa lala hadlimine afkaa loola af soomaaliya carabiba af soomaaliya carabi haddaad ingiliis hartaan ay kuu taallaa haddaad sawaaxila kala baxaan ay kuu taallaa ayagu waxay leeyihiin maalikiya usuushoodu kalaamka hadalka maslaxo salaad ka shaqaynaya salaada ma buriya aaminsan yihiin hadda ka waa niga soo sharxaan umaynaya hadalka u danta ah salaada imaamkii baa ragcaddii labaad buu saddexaad buu itixaad u fadhiistay subxaan allahi baa tidhi markaasuu ku fahmi waayey wuu iska sii watay subxaan wuu istaagay wuu wareeray waxaan loo bahayn buu ku kacay war fadhiisaad dhihi ama istaag saasay maalikiye qabaan waa lala hadli war fadhiisaan ku odhi ama istaag baan ku leeah muxuaha geblaynini waa la hadli waxay leeyiin kalaamka fii maslaxati salaa laa yubtul sala hada madhab almalikiya waxayna u daliishadaan xadiidkii dilyadayn xadiidkii dilyadayn hadda ka hor meelo badan baan kuso sharxa malaynaya imaamku sala intuu celcelinhaya in la sugo weeye in laga aamuso ilaa isagu daana roon haddaad maalikiya kala sarbaxdana waa lala hadli waana loo sixi wallahu aclam aayad buu ka tagay miya juuq loo dhihi juuq loo dhihi qur-aanku ka tagay laguma haystaba inuu goosgoos u akhriyaaba u bannaane maxaa idin daba dhiga inuu goosgoos u akhriyaaba u bannaane hadduu aayad ka booday loo bixi maayo faraha laga qaadi hadduu dhaqaajin waayo asagoo tartiibka inuu ku wada rabay dhaqaajin waayo markaasaa loo furi ayad hadduu ka boodo loo bixi maayo sida saxdaa wallahu aclam jazaak allahu ehm, khe khayr jaza qosolkaan yarayna baark allah fiikum masaajid baan joognay aan isloobin ehm, sheekh <laughs> ehm, su-aasha saddexaad sheekh waxay leedahay sheekh waxaan joogaa mozambiq sheekh waxaa dhacday makhaayadaha ku yaalla magaalada mozambiq in ay furan yihiin bisha rabadaan waxaana la yidhi waxaa fadwooday wadaado arintaas markaa sheekh seed u aragtaa inay makaayaduhu iska furan yihiin bisha rabadaan <clears throat> bismi illaah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli wa waaalih wasaxbi ajmaciin wadaadaha fatwooday anuu ma aqaan wadaad hadduu fatwoodayna inaad fatwadiisa qaadato inaad ku diidaba waad leedahay dad qaadatana hadde caamay aqoon aan lahayn baato wadaadkaasi taqliidiyey haddaad diiddana wixaad ku diiday waa in la helo ayib marka wadaadka diiday ama fatwada ama khusayse hadday su-aashu tahay wadaado adugu maxaad ka qabta ila sidaa ooma dhigne hadday tahay waxaa weeye lama furi karo ruux muslima maqaaxidiisa maalin ramadaan ma furi karo muslimiinta fasaqada aan soonka sooynin baa cunto ka cuni oo ka cashayn oo ka qadayn oo ka raashiiman waana icaana cala macsiya maxaa loogu kaalmeeye macsiya loogu kaalmeeyey mana bannaan ruuxa muslimka ah inuu axad bini aadama macsiya ou kaalmeeyo watacaawanuu cala albiri waاtaqwa walaa tacaawanuu cala اlitm wاlcudwaan haday meeshu gaalo u badan yihiin sida hadda mozambiq la sheegahayo kale anuu hadda ma aqaano muslimiin badan baaba ku maqlahaye mozambiq baa layidhi hadday meeshu xaafaday gaalo u badan tahay tahay ama gobolahan hadda kenya o kale meelay gaaladu u badan yihiin muslimiintuna ay ku yir ay tahayna sidoo kale lama furi sida sawaabkaa gaaladu axkaamta shareecada waa laga rabaa usuuliyiintuna masalada bidaad way ka hadleen ibn qasim alcabaadi sharxa uu ku leeyahay kitaabka waraqaadka la yidhaahdo mujaladka labaad buu qadiyada kaga hadla waana faahfaahiya xanaabiladu haddaanan khaldamin ibnulaxaam alxambali kitaabkiisa alfawaa'id walqawaacid alusuuliya asna qaybta u dambeeyo qeybaha u horreeyu kaga hadlaa idan soonkayna soo qaadeen soonka laftirkiisa soo qaadeen mataacimta iyo guryaha iyo raashiimaha ma laga gadi karaa la ogyahay inay cunahayaan bay xataa gaadhsiiyeen idan ra'yiga odhanaya maqaaxida lama furi karo biyaa la ogyahay inay cabahayaan oo bisha ramadaan cabahayaan lagama gadi karo raashin la ogyahay inay cunaha lagama gadi karo wadaadda halkaa la aaday laakiin raashinka diyaarsan ee adugu aad ku ganacsanayso ee maqaaxida la diyaariy wuxuu wax dheer yahay kii qaydhinka ah raashin bisil oo hoteelku adu aad diyaarisay oo dabka aad gashay ood lacagii faa'ide ka raadinayso way ka sii daran tahay kii caydhinka ahaa soo sidaa ma aha khulaasadu marka waxaa weeye wadaadahaas xoogow tillaabsada intaan ka soo hadho maqaaxi lama furi karo gaal iyo muslim kuu doonya ahaadee bil ramadaanna laguma caawin karo hawsha ayada mana bannaano wallahu aclam jasaak allahu khayr su-aasha afraad waxay leedahay sheekh ma bannaan tahay ama muxuu yahay xukunka qofka u rukoocay ilaahay kheyrkii amaba u sujuuday bismi illaah wsalaatu wasalaam calaa rasuuli illahi waaalihi wasaxbi ajmaciin ama bacd rukuucda iyo sujuuddu fi lugati اlcarab waa isku mid waa sujuud labaduba alrukuuc wasujuud fii lugati اlcarab labaduba sujuud baa la yidhaahdaa alimaam ibn اlqayimna kitaabkiisa madaarij saalikiinkuu kaga hadlaa labaduba waa kufri inaad ruux ilaahay hayrkii ah axad ilaahay hayrkii ah gaal iyo islaam wuxuu doona ha noqde aad u sujuuddo ama u rukuucdo waa sujuud ligayr اllah الsujuud لغayr الlaahina waa kufri calى صaxiix siday adilada ay tustay ma banaano ilaahay hayrkii in loo sujuudo ama loo rukuuco waa gaalnimo hawsha aad ha layskaga ilaaliyo wadaaddo fududeeya jiro xanafiyada ka mida iyo bacdu shawaafic oo fududeeya rukuucda kana duwa sujuudda oo yidhahda rukuucda ayadu waa un xaaraan iyo macsiyo mooyeena gaalnimo ma gaadhsiisano kuwo dambo xataa sujuudda farfareeyaa jira wuxoo dhanba waa ra'yi aan daliil ku dhisnay fi shariicati muxamadin calayhi salaatu wasalaam in loo rukuuco loo sujuudo axdan alla ka ahayn diinka islaamka lagaga baxayaa ha la iska ilaaliyo ilaahay ha laga cabsado ha laga fogaado maxkamadaha marka la tagahayo dadka muslimiintaha is ilaaliyeen waxaa arkaysaa gaalkii qaadiga ahaa oo loo sujuudahayo oo loo rukuucahayo oo loo istaagahayo yowma yaquumu nnaasu lirabbi alcaalamiin albaabkabaa lagu garaacba gowgowgow oo uu soo galay halla istaago dadko dhan bug dadka garhka weyne boodahaya gabadha xijaaban dhashareena boodaysa waa in loo istaago ayib waayo dhoweydu na lulugoynhayeen oo rafaadinhayeen yay kuwiina wadayba waxay dhaheen gaalkii baa soo galay halla istaago waxaan ku nidhi istaagi mayno waa fadhinayna murna iyo dood bay noqotay qolihii wadaadihii muslimiinta aan kula xidhnayn kamiti waanu u sharaxna waanu u sheegnay waagii dambe xeer dhan baan noqonay afartan nin oo markay maxkamadda yimaadaan aan istaagayna islaamka o dhan khilaafa haya dadka kaleo dhan baa bug odhan haya marka annaguna waxaan dhaqaaqi mayna maxaa jira diintanadaa diida caqli xumadooda caqli xumadooda kuwana dhex joogna waxaad la yaabaysaa koofiyadda islaamka ee tan cad iyo tan hadda aan qaboo kale iyo inaad maxkamadaha la gasho way ku ogolyihin amaad la dhex joogto laakiin koofiyaddan xaragada maaragtay middan kaaboyga iyo middan saa u wareegsanee koofiyad reebaadiyaha ah iyo middan fooda dhuuban iyo kuwaaso dhan lama geli karti hadaad la gashana waa xadhig haddaad la gasho waa lix bilooda xadhig iyo intaasoo ganaax wadaad baaban lagaga xidhi gaare maalin baa khatar nagu ku galay nala socda oo dadkii imanayay ahaa kuwana waxay leeyihin lakin waa koofiyad diineed bay leeyihin diinta lagu ixtiraamaya ninka muslimka isagoo bidhaanad qaba isagoo tan qaba wuu la soo geli karaa waadna taagi madaxa laakiin tan xaragada hadaad ah, haddaad la soo gasho waad xidhan tahay dheh ma laga dhaadhiciyo la dhaho inaan u istaagin axdanaan laka ahayn diintana koofiska waa xaragee ya koofiyaddu mahawlo diinadba mise waa xisaabo oon caado iska noqoto quruxsanoo ahludiinka iyo wadaadahii lagu yaqaano war midanaaba gaalnimo iyo laysku hayaa gaalnimom waa xaaraan inay xaaraan muran ma lehe muran qiimo le kuma jiraan ka hadla ictibaar leh nin iska hadla warkii laguma jire tanaa ka daran maa loo sheego waxaan aad oga xanuunsaday waagii ugu dambeysay laba kun iyo shan iyo tobankii aniyo wadaad basas lahaa oo meel ku wada xidhan baa meel xabsi naga soo qaaday markaasaa maxkamadna la keenay sheeh cali inuu habaan u malaynhaya wadaadihii u yimid wadaad ka mid oo weliba nin jaamacad ka soo baxay oo akaademi aqoon leh yaa markii gaalka soo galayba dadki istaagayba ku beeray aniyo wadaadkina waan iska fadhinay waadna la fiiriyo midna wax laskaga qaadi waa la isfiiriyey annagu waan fiirana ma fira fira lagaga qaadahaya hadday lagu weydiiyaan ruuxa muslimka ah waa inuu casiiz noqdo diintiisa waa inay qiima la leedahay waxaad aaminsan tahay waa inuu qaali kula yahay war soomaaliyan meesha cudurka kaga dhacay garan maayo wax yar bay kaga tegahayaan dhaqankoodii diintoodii wax yar oo lib sagiira lannu qaacido yuhuudda ay leeyihiino waxay dhaheen meel isha lagalay haddaad tagto e ishaa laystiraa qaacida yuhuudiya w midda ah, qaacida islaan ma aha waxaa ruuxa muslimka an yakuuna casiizan bitaqaaliidi alislaamiya bidiinihi waa inaad tahay nin gob ah oo diintiisa jecel oo inuu dadka asagu wax marsho mooyeen aan wax la marinin hindida siikha idin dhaanta dhaqamo marka la firinayay nimanka artan hindida ee siikha iyo kuwooda xataa islaamka sheegtay iyo kuwooda kale gaalada iyo waxoodao dhan dhaqankooda waxay ugu dhegan yihiin sida aayad qur-aan laga dhaqaajin maayo war diinteenna ku adkaada sharcigeenna qiimeeya ilaahay loo sujuudin wallahu aclam jazaaka allahu khayr aljaza wakhtigiinu socdaad moodaa laakiin su waa wadaya ilaa cabaar ilaa iyo rubc waan dhaafayaa ninkii cashirka dhegeysta cashirka u waa fasaxan yahay marka su waa wadayna insha allah sheekh saa'ilkan wuxuu leeyahay ma bannaan tahay in aan gebagabaysto haddii aan ka baqo qabayska haddaan ka baqo ama ka cabsado qabowga sidoo kale qabays waajiba ah, hadduu igu waajibo salaaduna ee haysto biyaha qabowna aan ka cabsanayo ma gebagabaysan karaa <clears throat> bismi illaah su-aalahaasoo kale waa su-aalo iska lacib sakiira oo muxuu ahaay caamo garatay ah oo bilmunaasab maalin wedba wadaad dhagaystaa ii yimid markaasuu sheekh waxaan rabaa inaad iska daysa erayga ah caasho garatay waxaad ku bedeshaa buu ihi caamo garatay weeye masalada iska waadixee ee bannaanka taaleed rabta inaad tiraahdo waa caasho garatay intaad ka dayso caashada caamo ka dhig caama garate labtirkooda waa xoogoo yar durid baa ku jirto raggii ku horfadhiyay su-aasha ku weydiina caama culum ay leeyihiin oo dalabatulcilmi ay leeyihiin midda kale wadaadka caamayga caamanamidka lagu dhajiyo sanka farta laga geliya ma jeclo marka wax kale soo raadiya wadaadkii marka wuxuu yidhi ku cileeyey wuxuu yidhi caasha garata waxaan ka dhansanhayaa inay tahay dhaqan shiico caashay durahayaan oo shiico inoo horraysay ina warka naga dhaadhicisaan ka malaynaya waxaa ku yihi waxaan u malayn ereygu horta in laga leexdo waa quruxsantahay laakiin caashada iyo caliguba subaal way iskaga halqabsataa cali uraayay ku leeyihiin maxay cali uraaya ku maageen cali gardaran baan leena annagu cali katiin baan leena wax la yidhaahdo hooska waxaan u naqaanaa ah, caruurta googa xagga cali katiin ka carar awey cali katiin cali katiin cali katiin waxaa loo yaqaanaa adabiyaadka iyo ustuuraadka remiyi waxaa loo yaqaanaa hooska hooska ku daba ordahaya marka ereyga magaca caali soomaaliya way ku halqabsataa wax xun iyo wax sanba hadday shiicanima meesha ku jirto cali lama agmareen soo maa dadka dura waa naasibada nawaasibta cali dura shiicaduna caaishay duraan marka caaishihii cali baa soomaaliya carabkooda u fudaado iska isticlaan baan u malayni xumaan kaloo shiicanimo iyo naasibnimo ma jirto si kastaba noqotee caamagaratay su-aasha ah waxaa weeye wadaadow hadaan qabow dartii ma u gebagabaysan karaa haddii weyse layga rabo hadduu qabays ugu waajibayna qabow dartii ma u gebagabaysan karaa kutubta fiqiyaadkan ku soo marteen way bannaantah waa loo gebagabaysa salaada laga tegi maayo weysena laga tegi maayo ninka xanuun dartii ama qabow dhacaya dartii inuu xanuun ka qaada ka yaabay ma aha qabow waa loo dulqaataa ajir baa laga helaa fadli dheeraad bay leedahay isbaaqu lwuduu'i fi sabaraat nusuus khaasaa ku timid xadiidka ibn cumaraad garanaysaan munjiyaadka lagu tiriyaa marka inaad dadaashaa la rabaa qabogu yaraa in nairobi kutaabto haddaad tiraada biyaha derbigaa i yaqaana cara isoo qaada waaga dambe dhaqan bay ku noqon bidaaru sibiiq bay kugu gashaa xudayfa ibnu mascuud abu mascuud albadri waxay dhaheen nasaari iyo yahuud diintoodii hal mar maysa ka tegine siyaasir bay oga tageen dhibicdhibicdhibicdhibic dhibicdaa maga dambe roob weyn bay noqonaysa iska ilaaliya ha laysdhibo ruuxa ha istahabiibo intuu weyse qadan karo biyu haba qabobadan ha qabaysto hana weysaysto hadduu cabs ka baqo xanuun ama boogba ku taallo haw la hubo ama male xoog badan la malaynayo in xanuun laga qaadayana ama aysan bogsanaynin ama foolxumo ay ku bogsan laga boqo hawlahay fuqadu sheegi jireen wuu gabagabaysan weysadii qabayskana u gabagabaysan dhibna ma laha salaada ma la soo celin mise maya khilaaf baa ka jira cinda alfuqahaa sawaabkuna waa inaan la soo celinaynin wallahu aclam eh, jazaak allahu khayr khayr aljaza saa-iilkan wuxuu leeyahy sheekh waa su-aasha toddobaad su-aasha lixaad cafwan sheekh ma sugan tahay axaadiista odhanaysa ilaahay subxaanahu watacaala ha u naxariisto qof tukaday afar rakcadood salaada casar ka hor oo sunno ah marka fartaan raaka ee salaada sunna casar ka horeysa ay ma suganta axaadiisa tilmaamaysa sheekhana <clears throat> bismi illaah xadiidka odhanaya raxima allahu imraan sallaa qabla alcasri arbacan wuu sugan yahay muslim iyo sunankuna ku yimaadaa waa xadiid sugan wallahu aclam jasaaka allahu khayr su-aasha toddobaad waxay leedahay sheekh haddii uu nin yidhaahdo waxaan ku siiyey gabadhayda ana aan idhaahdo waa kaa aqbalay meher miyaa loo ictibaarinaya oo gabadhii sidaa miyay ku mehersami karaysa sheekhana ninkaasi waxaad moodaa nin jaanis gaadahaya wey gabadh reereed buu wuxuu rabaa inuu bilaash ka helo iyo muxuu aha daqiiqado uu ka helo curfigeenna iyo caadadeenna alimaam alqaraafi kutubtiisa wuxuu kaga hadlay in markaad fatwoonayso ama masale aad ka hadlayso aad curfiga iyo dhaqanka beledkaad joogto aad la socoto intaanuu ka warqabo soomaali dhaqankeedu waxaa wey hebelo gabarh baan ku siiyey iyo waan gudoomay meher ma aha inta aanuu ka warqabo hadaan dhaqamuhu isbedelin beryahan dambe isbedello badan baa jiree hebelo gabadhi heblaah isii iyo waan ku siiyey iyo gabadhaydii baan ku siiyey waanan kaa gudoomay dhaqanka soomaaliyeed ma aha meher iyo caqd iyo nikaax ma ahee waa sismo iyo xurmo kadib waxaa lagaa rabaa inaad tiraada wadaada waan soo diyaargaroobiye goormaa inoo ballan ah wixii rag laga fijaa la timaado xubinkii reerka mxuu ahaye gabaatigii sooriyadii lagaa rabay gogashii aad soo fadhiisato tolkaa aad keensato gabadha waa lagu huraye xurmadii ay mudnayd baa dambeeya xurmadaa kadib iyo fadhigaa baana nikaax laisweydiistaa kadib baa la kala baxaa dhaqankaasay soomaali leedahay gabadhaydii baan kusma kaa gudoomay iisoo aroos guri baan diyaarsanhayaa hawshaa soomaali ma taqaan dhaqanna oo ma aha gabadhuna ninka soomaalida gabadha ku siiyeyna dhaqankaasu ku hadlahayaa caadadaasi curfigaasu ka duulaya hadduu mooda inaad leedahay way ugu meersan tahay caawan la arogtay hotel baan soo karaysa la kacayso kuma siiyeenba bal hadduu warkaa kaanbaa gabadha u qaala noqonaya gabadha maceesan baad mid makal caawa hotelka la tegayso buu kuleeyahay maxaad ahayd xaggeed ka timi yaa ku dhalay horta waba kugu khaldameeye eh. baa imanaysa marka gabadhaasi waa lagu siiyey khid baa layahay carabiyadana carabtuna khid bay u gabadha waa doontay waana lagaa laga aqbalay doonitaankii iijaabkiibaa lagaaga hormaray adna qabuulkii baad la timi ayib oo waa la cagsiyey inaad adugu weydiisatay ay tira gabadhaan laysiiyo waa lagu siiye lagu laakiin hadduu adaygu dhawaanku siiyo ka gudoontay meherki waa dhiman yahay gabadha kuguma meersano sidaas weeye taas yaan lagu khaldamin wallahu aclam jasaak allahu khayr su-aasha sideedaad sheekh waxay leedahay gabadhan sheekh waxaan kala tagnay ama i furay ninkaygii kadib intaysan cuddadu dhammaanin ayuu rajactu yidhi aniguna ma rabi oo raalli kama ahayn marka su-aashaydu waxay tahay sheekh may soo ceshan karaa aniga oon raalli ka ahayn jawaabtu haddii ay tahay ha maxaa xal a ah, sheekh ilan anigu ma raba ninka bismillaah eh, khulaasadu waxaa weeye gabadha soo ceshigeeda lama shardiyo inay ralli tahay waagi hore lagu mehersanhayey ee gabadha la mehersanhayey baa raliheedu shardi ahaa inay raalli tahay oo ninka in lagu meray ay raalli tahay oo idinto hadday baaliqo tahay caaqilo ah, markaasuu shardi ahaa sida raajixa ah iyadoo welibaaba wadaada ay qabaan shaaficidu ay ka mid yihiin waa la qasbi karaa aabbaheed iyo awgeed baa qasbi kara ay qabaan haddiise laakiin meher dhacay oo la kala tegay dalaaqiina dalaaq wax ka noqosho uu ka furan uu noqday dalqad dhimanayd iyo laba dhimanaydba uu ku soo ceshaday waxaa way inuu kuu sheego unbaa la rabaa Eh, inaad raalli tahay shardi ma ah waad ku mehersan tahay wadaadkana waa kugu laabtay xaaskiisii tahay ayb taasi marka ridlahaadu shardi ma aha fi rajciya noqoshada shardi oo ma aha ayb waxaa soo hadhay haddee anigu dhibka aan oga cararay jiro horaan igu furay haddana diyaar ooma ihi inaan reer u noqdee maxaa xal ah waxaa xal ah laba qodob baa kuu furan inaad iska barbariyoo tara inaad eero waxaad yeeli ma dhaqmi karee yaan isku dambaabine reer inuu isku nasto oo isku naaloodaa loogu talagalay innagu waxaan isku noqona dab iyo biye waan isku baaba'aynaaye inoo kala faatixeo mar labaad ayaguna noqonin oo uu ku furo saana kugu daaya waa xal haddii uu dido yidha maya kaama maarmi karo inaan kaa maarmi karaan moodahaye markaan ku furay waxaan ogaaday la'aantaaba inaan noolaan karin ma jirto uu soo istaago khulac baa kuu furan inaad khulcato bimacnaa madax furasho meherkii aad u celiso xoolii aad ka qaada aad siiso saasna laydinku kala faatixeeyo labadaa qodob haddii la waayo mid saddexaad baa sii furan oo xakam la yidhaahdo wain khiftum shiqaaqa baynihima fabcauu xakaman min ahlihi wa min ahliha saddexdaa godbay bay sharcadu leedahay wixii la odhan jiray gabadhii haddaad i rabin weligay iga maqli maysid waan ku furay intaan noolahay anuun baad igu xidhnaan haddaad doonto orod macsiyayso amar ku taaglayntaa shareecada nebi maxamed mar taqaano imaa inaad toos u furto iyadoo nabada inay kaa khulcato gabadhu in xakam loo saaro haddaydan wada dhaqmi karin danna u arkaan in laydin kala tuuro aydan kala tuuraan xukunka labada xakamna waa fasakh khulciguna waa fasakh dalaaquna asagu cidduu leeyahay iyo hawlihii uu lahaan jiray labadaa saddexdaa god baa kuu furan marka xakamku waxaan hoosgelinaynaa waa ka maadaama fasakh yahay wuxuu la xugm khulciga uu la xugm gabadha muslimiintana waxaan odhan lahaa ninkaad iskala dhaqano inaad dibba iskugu fiicnaataan baa laga yaabaa iska sabir unaad dulqaado reer lama dumiye iska sabir haddii laakiin waxaan lagu dhaqmi karin oon laga wada socon karin ay jirto saddexdaa xal baa kuu bannaan ilaahayna sida khayrka ah ha idin waafajiyo wallahu aclam jasaaka allahu khayr khayr aljaza su-aasha sagaalaad saa-iilka wuxuu leeyahay sheekh ma tukan karaa taxiyatu lmasjid xilliyada ama awaqaada nahyiga uu ku soo arooray se ma ansaxaysaa salaad inaan ku daba tukado nin aan ku tununsanayo inuu mushrig u yahay su-aalihii badnaa ee aan lahayn wuxuu ka iman doonaa cashirka lama haye shacabdinuur qolyo kaloo show isku fiican yihiinoo meelahan baal tooga waxay oga soo gudbinhaya su-aalahooda inbuu sanka inaga gelinhaya marka si kastaba noqotee taxiyat lmasjid salaanta masjidka in la tukan karo yay shaaficiyadu iyo xanaabiladu iyo wadaado badan qabaan nahyigu ku soo arooray bacd alcasr iyoaan la tukanay iyo bacd alfajr iyo markay qoraxdu bartan ku taagan tahay iyo waxay leeyihiin waxaa laga hormarinhayaa masaaidka ninkii soo gala iuusan fadhiisanin ilaa uu laba ragcood tukada axaadiisu odhanaysay oo iyagu tarjiixaasay maraan waxayna u mareen axaadiista nahyiga ee nahyiday awqaatulkarahya la tukanin waa cumuum takhsiis badan galay xilligay qoraxdu sii dhacaysa hadday madoobaato waa la tukan bay dhaheen fuqahadu alkusuuf waa la roob dooni hadii loo baahdo haddii meyd janaasadiisa lasoo dhigo waa lagu tukan takhsiis badan baa galay cumuumku mar haduu in badan wax laga soo reebana waa inagu soo maray wuu taag deereeyaa wuu daciifaa amaa cumuumka odhanaya ee naska odhanaya yo midkiinuusan fadhiisanin masaajidkii hadduu soo galo ilaa uu tukado lama khasisin bal nabigoo khudbaynaya ayuu nabig wuxuu ihi istaagoo tuka ragcataynki khudbadii oo socota oo layidhi lama dhaqaaqi karo far lama taaban karo ninkii quruxa taabto waa u dhammaatay ninkii farihiisa ku ciyaara khatar weeye ninkii nin aamusiye faqad laqa oo haw shareecadu adkaysay yaa haddana lay ragcataynka lagama tegi karo marka xadiidka ragcataynkan waa caam maxfuuda midka awqaatulkarahana waa caam makhsuusa tarjiix baan maraynaa idan salaad walboo sabab mutaqadima leh ama sabab muqaarina leh cinda shaaficiya waljumhuur waxaa weeye waa la tukan karaa xanafiyadu iyo jamaaca min asalaf wa kaiir min ataabiciinna waxay qabaan lama tukan karee haddaad masjidka soo gasho waqtulkaraahiya waa taagnaan bay dheheen maqhribka ay ka dhimantahay toban daqiiq labaatan qaad soo gashay tukan maysid mana fadhiisan kartid bay dheheen camalan bilxadiiain ma fadhiisan kartidoo xadiidki wuxuu ku yidhi ha fadhiisana ilaa aad tukato waa taagnanaya marka mana tukan kartidoo xadid baa lama tukan karo xilligan idan lamana tukanhaya lamana fadhiisanaya waad liqdaaraanaysaa marka saasaa u surnaanaysa ilaa ay qoraxdu dhacdo oo laga baxo wakhtiga karaahiyada ama nahyi laga baxo waadana halkaasay mareen ra'yiga hore shaaficida ila fiican wallaahu aclam maxaa xigay oo raacsanaa qof aan tuhunsanay su-aalaha isku kala raacina mid mid u soo dah ayb ruuxaa tuhunsanahay inuu mushrik yahay miyaa ma ku daba tugan karaa tuunka ka bax ruuxa muslimka ah wanaag u dah ilaa aada muxuu ahaaye xumaan ku hubsato ood fisqi ku hubsato ama shirki aad ku hubsato waxaa weeyaan la tuko salaada ha ka goosanin jumco iyo jamaacaba la tuko haddii tuunku oga wado wadaadku soomaali tuunka iyo malaha iskaga khaldani hadduu malo u wado oo uu leeyahy waxaan malaynayaa mala raajixoo haaliba inuu mushrig yahay lagu daba tukan maayo maxaa yeele salaadu in lagugu leeyahay waa shay muxaqaqa oo dimadaadu ay mashquulo tahay nin aad malaynayso inuu mushrig yahay salaadu inaysan ku daba asixin ku daba asixaynina muran baa ku jira yaqiin tahay hubaalka inuu ku saaran yahay ku dhici mahaya shaki iyo muhmal iyo ixtimaal idan nimaad hubto dayaanadiisa ama xumaan aadan ku ogayn oo mastuurulxaala ku dabatuko nimaad tuunsan tahay ama aad malaynayso inuu mushrig yahay malihii lagu dhaqmi jiray ha ku daba tukanin ma bannaan in lagu daba tukado laasiyama markay bataan fitanku markay shirkigu iyo bidicdu bataan ma banaano sida raajaxa inaad ku daba tukato nimaadan caqiisa ku kalsoonayn waad ku khaldamaysaan hawlaha howlo idinku qoran xoogow waraqaad idinku qoran taxaawiyada iyo yaad ku khaldamaysaa markay adduunku nabadiyo berisamaad jiro bidcaduna yar tahay shirkiyaadku iyo kufriyaadku yar yihiin muslimiintoo dhanba malo wanaagsan u qaado iskaga daba tuko laakiin hadday bidacu bataan ama intishaaraan kufriyaadku bataan laa tusalli ilaa khalfa man tahiqu bihi nimaadan ku kalsoonayn diintiisa iyo caqiidadiisa ha ku daba tukanin haadihi caqiidatu sufyaan athawri bisanadin saxiix bay kaga timid waana siduu futuuday axmed xambal asaguna yidhi kuntu usahilu waxaa le axmedow anoo socda ariiqiba waxaan maqlahayaa mararka qaarkood aqimid baan maqlahaya masjidka ma ku leexan kara ma la tun kara muslimiintaas wuxuu hi kuntu usahilu wa ama ida kaurat اlbidacu falaa tusalli ilaa khalfa man tacrif waagi hore waan fududayn jiray bur masalada oo waxaan lahaa muslimiinta laiskaga daba tukado laakiin bidcooyinku markay bataan nimaadan aqooni ha kuu daba tukanin imaamkeennu bidcooyin buu ka hadlay innagu hadda maxaynu haynaa kufrigii shirkiyaadkii baa batayba oo saa u haraacinhaya ayb idan nimaadan caqiidisa ku kalsoonayn oodan aqooni ha ku daba tukanin ibnu taymiya naskaa wuu awilaa wuxuu yidhi istixbaab buu oga jeedaa ee ma aha wujuuban waa khuruuj can الnasi wالظaahir maxaa yeelay waxaa diidaya tafsiilka kuntu usahilu min qabl horaan waan fududayn jiray amaa tafsiilkaa diidaya sufyaan athawrina wuxuu ka dhigay caqiido ninka aan qaadayn aan waxba laga aqbalaynin waxaa caqiidadiisa wariyey sida abuqaasim alaalaka'i fii sharxi caqiidati ahli sunna bisanadin saxiix wuxuuna yidhi dahabi wa hada haabitun can sufyaan athawri fii tadkirati alxufaad hawshaaha la yska ilaaliyo mushrik yaa lagu daba tukanin bidcooyinkii baa batay shirkiyaadkii nimaan caqiidadiisa la ogan yaha lagu daba tukanin ilaahay ha laga cabsado salaadaha yaan la maqluubinin ha loo meeldayo wallahu aclam wakhtigayna haya su-aasha ugu dambeysa galabta insha allahu tacaala sheekh saa wuxuu leeyahay sheekh haddii aan xabsi ku dhex tukado salaad dahaaro la-aan ah ama meel aan daahira aan ku tukado salaada iyadaa ma soo qalaynaya markii aan xabsiga ka soo baxo bismi illaah in e, salaada iyada aad tukan oodan ka tegaynin waxaa weeyaan waa ra'yi xoog badun raajixa fataquu llaha ma statactum idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma staactum salaadaa laga tegi maayo ama xabsi ku jir ama meel ka xun jooge wakhtigii ilaahay ku qabtay wax looga tagaya ma jiro hadday caqligaadu taam yahay xaggana aad awoodi karto inaad tukato idan waxaa soo haray salaadii ma la soo celin hadhow markii ilahay xabsiga kaa saaro ood meel fiican oo daahira tagto ma la soo celin mise waa maya fuqadu waa isku khilaafeen inay waajibtahay in la shikina yaqiin loogu baxo waa wanaagsan tahay wallahu aclam eh, jazaak allah khayr khayr ljazaa eh, galabta intaa aynu ku joojino insha allahu tacaala waa inoo kulan dambe wasalaamu allah calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu <clears throat>